wuxuu u baahan yahay qofku sidii salaada loo tukan lahaa haddii lasoo baray waqtiyaduu tukan lahaana in la baro salaaduhuna shantaa weeyo khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyawmi walleylati waa kii nabigu yuri sal ly slam shan salaadood baa habeen iyo maalintiiba ama afar iyo labaatankii saacba waajib kaga dhigay ilaahay dadka muslimka ah qofka shuruudii laga helo waajibitaanka salaaduhu waktiga duhurkaa laga bilaabaa sababtoo a nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa tusay oo baray salaada duhur buuna uga bilaabay saas darteed culimmadu hadday ku yidhaahdaan waa kutubta aada ku aragta asalaatu luulaa oo la magacaabay salaada hore ama koobaad haddii lagu yihahdo duhurka loo jeeda intaa kadib maalifku wuxuu yihi awalu waqti duhri duhurka waqtigiisa xilliga ugu horeeyay zawaalu shamsi qoraxdu inay zuusho ay bartamaha ka leexato ay waxyar u badato dhinaca gabaru dhac iyo ay u dhacayso ama dhinaca galbeedka ay u badato yuu kusoo galaa waktigu waa xilliga ugu horeeya markay qoraxdu soo baxdo waxay soo socotaba waqtu dhahira ama bartamihiiyo istiwahay gaadhaa markay dhexda ku sibantay bartamaha joogto waqtul istiwa waktiga ay sinayd labada dhinac sinaayeen baa la yidhaahdaa markay wax yar ka sinqato ka durugto xagga dhicitaankii iyo galbeedkii ay uga zuusho zaala macnaheedu waxaa weeye meeshii buu ka durkay oo ka tegay wey bartamaha markay ka tagto xageen u socotaa dhinacay usocotay socotay u dhacaysay awalu wakti duhri duhurka waqtigiisa xilliga ugu horeeya ay zawaalu shamsi qoraxdu inay zuushaa la yidhaahdaa oy bartamaha ka dhaqaaqdo ka durugto ama ka hinqato dhinaca galbeedkan ay u dhacdo wa aakhiruhu xilliga ugu dambeeya duhurkee ku dhammaadana masiiru dilli shay wax kastaba hooskiisu inuu noqda weeye mithlahu isaga mid leeg cabirka iyo dheerarka ayra dillil waay hooskii markay bartamaha joogtay aanu ku jirin ama laga reebay qoraxda bartanka markay joogtay hoos soo ururay bay leedahay intaa la xisaabi maayo hooska la xisaabayo waa hooskii uu zawaalku keenay qoraxda xagga u badatay ay keentay kan kala markii horeba wuu jirayo wax duhur soo geditaankii zawaalka ku bilowday ma aha marka ilaa hoosku labanlaabka hooskaagu adiga kula ekaado markuu hooskaaga adiga kula ekaado wax walbaba hooskiisu waa leegyahay inta uu dheer yahay bu hooskiisuna dheeraada taasi waa duhurkii waa awalu waqti lcasri casarka waqtigiisa xilliga ugu horeeyana idaa saara waa markii uu noqdo dillu kulli shayin wax kastaba hooskiisa mithlahu mid isaga la-eg uu noqdo oo wasaada qaliilan wax yarna uu ku darsado waa xilliga casarka ugu horeeyaay markii duhurku intuu dhammaada wax yar ku darmada waayo duhurku haddii uu ahaa hoosku inuu kula ekaado hooskii inuu kula ekaado ama wax walba hooskiisu la ekaado wax yarna dheeraado intaa yar ee u dheeraaday baa astaanta casarka waktiga ugu soo galaya waa akhiruhu xilliga ugu dambeeyana waktiga casarka ugu dambeeyana guruubu shamsi qoraxdu in ay dhacdo wey markay qoraxdu dhacdo iyuu casarkuna waktigiisu dhammaadaa wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa waxaa ugu hor marka ugu horeysana qurubu shamsi qoraxdu inay dhacdo wey qoraxdu haddii ay dhacdo maqribkii waa soo galay ay wada dhacdo wey qayb kamid ah inay dhacdo maaha iyadoo dhan hadday xabato waa akhiru xilliga ugu dambeeya maqribkana qurubu shafaqi alaxmari shafaqi guduudnaa inuu dhaco wey guduudkan ka dambeeya weeye inta aan madowga la gaadhin qoraxduna ay dhacda guduud baa yimaada kadib cadiir baa xiga kadibna madow habeenay noqotaa guduudka u horeeya ee qoraxdu ka tagto inuu dhaco weeye waa haddii uu dhacayo ama dunida meeluhu ka dhacaya aada joogta wey meela waxaa jira mararka qaarkood guduudka maqribka iyo guduudka salaada subaxa ayse soo gaadhaan markaa cishaha qiyaas baa laysaga tukanayaa waa weri waktilcishaay cishaa waktigiisa wati xilliga ugu horeeyana gurubu shafaqi alaxmari shafaqi guduudnaa ama xariijimihii iyo saymihii guduudnaa inay dhacaan wey wa akhiruhu xilliga ugu dambeeyana tuluucu lfajri fajarkii inuu dhasho waya asaadiqa runtaha kaatibka hore ee beeraale ee korkor u baxa maaha wa awalu waqti subxi subaxa waktigiisa kan ugu horeeyana tuluucu lfajri saadiqi fajarkaa saadiqa ee isbabca inuu soo bax dhasho weeye waakiru kan ugu dambeeyana tuluucu shamsi qoraxdu inay soo dhacda wey qoraxdu inay soo baxda wey baalkeedu inuu soo baxo waay mar hadduu baalkeedu soo baxo waktigii subaxu waa tegay intaa uu sheegay axaadiid aada u fara badan iyo adilo aada u fara badan bay guud ahaan duuduub marka la yidhaahdo ay leedahay laakiin xadiidka ugu cadcad ee ugu jaamicisan waxaa kamid ah xadiidkii cabdillahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma o ardaahuma oo nabigeenna uu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama sida salaada waktiyada la tukada iyo sida loo tukado xadiidka ibna cabaas waxaa warinaya imaam abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood baas warinaya waana xadiid saxiix oo min ajmaci alaxaadiidi ah laakiin haddana wuxuu sheegay oo dhan axaadiid mutafariqa oo kala tagtagsan oo gaagaaban ama kala duwan baa tilmaamaysa xadiidka ibn cabaas wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalam baa nagu yidhi amanii jibriilu cinda albeyt maratayn jibriil baa imaam ii noqdoo salaadaha i tukiyey kacbada agteeda laba jeer markaasu shantii salaadood marna wuxuu tukiyey awalulwaqti waqtiga horraantiisi marna inta badan wuxuu tukiyey aakhirulwaqti waqtiga aakhirkiisi xadiidku haddaba labadaa markii uu tukiyey buu ku yidhi yaa muxammadu haadaa waqtu alanbiyaai min qablika maxamedow waktiga waa saa intaa waya waktigii ambiyadu hadda ka hortaa tukan jireen walwaqtu fi maa bayna haadayn lwaqtayn waktiga salaaduna labada xilli labada maalmood ku kala tukiyey inta udhexaysa wey maalinkii horena awal wakti buu shantaba tukiyey maalinka labaadna aakhirul wakti buu tukiyey markaasuu waktiga salaaduna labadaas u udhexeeyaa xilligaana waa soo bilowdaa xilligaana u dhacaa xadiidku haddaba siduu u sheegay waxay ahayd waqtiga duhurka markuu ka hadlayay wuxuu yidhi waxaynu soo niri awalu waqti duhri zawaalu shamsi xadiidka wuxuu yihi salli duhurka wuxuuna tukiyey maalintii hore xiina kaana alfayu mithlu shiraaki hoosku markuu noqday sida kabta suunkeeda oo kaleeto kabta suunkeeda soo wax yar ma ah intaa in la eg markuu noqday buuna tukiyey axaadiid kaloo fara badan baa ka cabiraysa idaa zaalat ishams ereyga uu mualifka inuu isticmaalay qoraxdu markay zuusha aakhirka duhurka markuu ka hadlayana wuxuu yihi maalintii labaad wasalla aldamarata athaaniyata aduhra xiina kaana dillu kulli shayin mithlah wuxuu tukiyey markii labaad duhurka oo maalinta labaad ahayd wax waliba markuu hooskiisu la ekaaday saas darteed duhurku mazawaalkii yadillu kullu shayin milahu xadiidka sidaa u sheegay wey wax lagu dari malaha casarka markuu ka hadlayo waa kaaniri wax walba hooskiisu markuu la ekaada wax yarna ku darmada wey isagu riwaayada xadiidka waxay ahayd uma salla alcasra xiina kaana kulu shayin mihla dillih wuxuu casarkii tukiyey wax waliba hooskiisu markuu la ekaaday maadaama laba waqti salaaduhu ay kala leeyihiin intii yareyd ee qadarka yar ee dheeraadka aydun baan la xisaabin baa looga jeedaa aakhirka markii uu tukinayeyna isagu mualifku wuxuu ila yidhi guruubu shamsi qoraxda inay dhacdo ku dhamaadaan aakhirka casarku laba waqti buu leeyahay waqt likhtiyaar iyo waqt lidiraar waqt likhtiyaar ama waqt lfadiila waqti fadligii weli joogo taas weetuu jibriil sameeyey uma salla alcasra xiina kaana dillu kulli shayin milayhi maalintii labaad waxaa hooskiisu markuu ku laban laabmay laba jeer la ekaaday buu maalinkii labaadna tukayay waktigii fadiilada waay waxaana looga jeedaa xeeskaagu labanlaabka hadduu gaadho qoraxda midabkeedu waa oo casaan iyo xobaa soo gala isla kaasuu tilmaamayey iyo waktiga duhurka iyo casarka in wax u dhexeeyaan wasaada zaada qaliilanta xadiidka cabdillahi bni camr bn alcaas iyo imaam muslim fi saxiixii ku wariyey ba wuxuu ahaa nabigu wuxuu yihi waqtu duhri maa lam yaxdur ilcasru duhurka waqtigiisu waa intaanu casr soo gelin marka milahu milahudii labada jeer ba uu tukiyey ay waa qaliila waay intuuna soo gelin buu duhurku ahaa wa waqtu lcasri maa lam tasfar ishamsu qoraxdu intaynan guduudanin wey ama casaan iyo jaallaan noqonin baa waqtiga waqt maqribina maa lam yasqud thawru shafaqi guduudka intuusan dhicin buu maqribkuna joogaabuu nabiga ku yihi wawaqt lcishaai ilaa nisfi leyli way wawaqt lfajrina maa lam tatluc ishamsu qoraxdu intaina soo bixin haddaba casarkaynu joognaaye maa lam tasfar ishamsu waxaa loo jeedaa waqt lfadiilati walikhtiyaar waay amaa quruub shamsi isagana waxaa wariyey bukhaari iyo muslim baa saxiixooda can abi hurayrata ka wariyay radi allahu canhu ardaa in nabigu uri salatu salaam man adraka rakcata min alcasri qabla an tagruba ashamsu faqad adraka alcasr qofkii casarkan ka gaada intayna qoraxdu dhicin hal ragcada ka gaada casar waa gaadhay waqtigiisa ragcadda kale xataa hadday bacda alguruubi dhacdo salaada adawey dhinaca nuskaasaa la raacinaya intaasina waqtiga casarka waay ta saddexaad waa waqtiga maqribka wuxuu yihi wuxuu ka bilowdaa guruub shamsi qoraxdu markay dhacdo xadiidka ibn cabaasna wuxuu yihi uma salla lmaqriba xiina wajabat ishamsu waaftara aftara saai maqribka wuxuu tukaday nabigu qoraxdu markay dhacday qof soomana afuray ama aakhirkeeda waa xadiidka cabdillahi bn camr casir hadda soo marnay lahaa ee imaamu muslim saxiixiisa ku wariyay waqtu lmaqribi maa lam yasqud thawru shafaqi shafaqu intuusan dhicin riwaayo xadiidka kamid oo muslimka waxay leedahay wa waqtu salaati almaqribi idaa gaabat ishamsu maa lam yasqut ishafaq wuxuu ka bilowdaa qoraxdu markay dhacdo ilaa inta aanu shafaqu dhicin bayla jirtaa waqtiga cishaha awalkiisu waa shafaqa markuu dhaco oo xadiidka ibn cabaas ba wuxuu ahaa aynu soo sheegnay jibriil nabiga tukayay wuxuu yihi uma salla alcishaaa xiina qaaba shafaqu wuxuu cishaha tukiyey shafaqii ama guduudkii markuu dhacay aakhirka cishaha casarkuu lamid yahay oo laba waqti buu leeyahay waqtu lfadiilati waalikhtiyaar kaasi waa ilaa thuluth leil habeenka saddex meelood meel marka laga bilaabo qoraxda dhicitaankeeda ilaa fajarka salaada subax soo geditaankooda saddex u qaybiso so thuluthka qaybta saddexaad ee koobaad weyn ibn cabaas maxaa uma sala alcishaa alaakhirata xiina dahaba thuluthu lleyl saddex meelood meel markay tagtay xadiidkaas waxaa lamid a xadiid tirmidi werinayo zayd ibni khalid iljuhani laga wariyay radi allahu canhu ardaah inuu yihi nabigaan mal sal slam lawlaa an ashuqa calaa ummati la bisiwaaki cinda kuli salaa wala akhartu salaata alcishaai ilaa thuluth lleyl ummaddayd dhibaataana ka baqayn buu nabigu ku yihi xadiidkaas saxiixa salaad kastaba cadaydaan dhihi lahaa ko salaada cishahana ilaa thuluthuleyl baan u digdhigi lahaa waxaa lamidoo sidaa uu isku sii cadeynaya nabiga caleyhi isalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim wariyeen ee saxaabiga abi barza asl barzat alaslami radi allahu canhu ardaah wuxuu yihi nabigu wuxuu ahaan jiray sala allahu alayhi wasalam cishaha wuxuu u digdhigi jiray ilaa thuluthi leyli habeenka saddex meelood meel ilaa ay laga gaaro wa yakrahu nawma qablaha walxadiida bacdaha inuu ka hor seexdana wuu nici jiray nabigu ma jeclayn salaa cishadii la in lasii haasaabo la caweysimana ma jeclayn sal allau alay wasalam taas waa waqtiga fadiilada iyo ikhtiyaarka taasuuna nabiga tukiyey jibriilo maadaama dadku ay seexanayaan ay dhala baa xilligaa la tukiyey laakiin waxaan soo marnay inuu yihi cishaa waqtigiisu wuxuu jirayaa ilaa turuuci alfajri saadiqi laga gaaro buu jirayaa waxay u daliishadeen culimmadu xadiid abi qataade laga wariyay radi allahu canhu ardaahu o imaam muslim saxiiisa ku wariyey ama inahu laysa fi nawmi tafriitu inama atafriitu calaa man lam yusalli asalaata xataa yajii'a waqtu salaati alukhra waxaa xadgudub iyo dayacaad ma aha qofkay hurdo ku dhaafto ee qofka dayacay waa qofkaan salaada tukanin ilaa ta kala waqtigeeda uu yimaado halkaa waxaa laga gartay cishaha waxaad xadgudub samaysay haddii aadan tukanin ilaa fajirku yimaado keliya subaxa iyo duhurkaa waktiisa soo gaara lahayn ijmaacan inta kale cumunka xadiidkay galaysaa laakiin waxaa kuu fiican alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun baa la way fiican tahaye nisfu leil inaadan kadib dhigin axaadiidu waxay u badan tahay ilaa nisfu leil cishoo inuu taa inaadan kadib dhigin baa ixtiyaadka kuga fiican iyo khilaafsan uga baxa waxaa inoo soo hadhay ugu dambeeyo ah waqtiga salaada subax طuluuc lfajri saadiqi buu ka bilaaban waana xadiidka ibn cabaas ee nabiga uu jibriil tukanayay wuxuu yihi uma salla alfajra xiina baraqa alfajru wa xaruma aطacaamu cala asaa'im fajarka wuxuu tukiyey salaadii subax markii fajarka waagu iftiimay cuntadana qof soomaya xaaraan ay ka noqotay marka fajarka cuntada xaaraamtinimeeyey qofkii soomaya baa salaada subaxda ku waajiba aakhirkana casarkii iyo cishahay subuxu lamid tahayo waqtu lfadiilati waalikhtiyaar bay leedahayo intuu si fiican u kala caddaanayo geedka iyo dadka iyo la kala garanayo wy taasuu la jibriil nabiga tukiyey sala allahu alayh alih wasalam oo wuxuu yidhi maalinkii labaad subaxa wuxuu tukiyey buu yihi uma salla subxa xiina asfarat ilardu dhulku markay caddaaday waagu si fiican u baryay laakiin waqtulidiraarka ee iska banaanaanaya oo xadiidka aynu soo marray ee abi hureyre ee bukhaari iyo muslim uu nabigu lahaa man adraka ragcatan min asubxi qabla an tatluca ashamsu faqad adraka asubxa ninkii salaada subax tukada hal ragcad intayna qoraxdu soo bixin wuu tukaday salaada waa gaadhay waqtigeedii intaasna waxaan kaga baxaynaa shantii salaadood kadib buu muxuu yihi nabi mualiku raximah llahu tacaala shafaqii buu kuu fasiray iyo qaybihiisa wuxuu yidhi alashfaaqu halaahatun shafaqu waa saddex axmaru mid guduudan laymanka gudguduudkee muuqda weeye salaada maqrib kadib wa asfaru mid yar jaallo ah oo kaa markuu sii baxaya yar casaar casaaraa soo haro midabka jaallaha la yidhaahda ama carab carab ah wa abyadu mid cad wixii ka dambeeya madow bay noqonaysaa alaxmaru maqriban wey kan guduudani waa maqrib walasfaru walabyadu labadaasina cishaaun cisho wey masaladaa uu sheekhu sheegay raximah llahu tacaala ee sidaa in loo kala qaado ay tahay oo shafaqan guduudka in lagu fasira inuu yahay shafaqa salaada maqribka guduudka u yahay guduudkaa dhicitaankiisana maqribka iyo cishuhu ku kala baxaan waa qowlka culimada muslimiintu u badan yihiin cabdullahi bni cumarna way ka asaxday radia allahu canhuma wa inuu sidaa ku fasiray sida daara qutni iyo bayhaqi sunankooda ku wariyeen wuxuu yihi ahaa alshafaqu alxumratu shafaqan xadiidu ka hadlayaane maqribka markuu dhamaado uu dhammaanayo alxumratu gududka wa isagoo takhriijka riwaayada mufasalo ay tahayna sheekh albani raximahullah silsilat lxadiisi daciifa saddex kun toddoba boqol konton iyo sagaal buu kaga hadlay dhexdeede halkaasaad aharka ka helaysaa in nabigaa yiri la yihahda ma asixin lakiin macumar bay ka asaxday radi allahu canhu ardah kadib wuxuu yiri intaa kadib wuxuu ku daray wayundabu waxaa sunnaa ta'khiiru salaati lcishaai salaada cishaha in la dhigaa sunnaa ilaa an yagiiba ilaa uu ka dhacaan ashafaqu lasfar walabyadu shafaqan jaallaha iyo midkan cadiinka ilaa dhacaan oo madow la gaadho in la dhigaa sunnaa maxaa lagu saleeyey qaaciidadii culimmaday ahayd alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu khilaafka in laga baxo sunna wey meeshii khilaafkaas soo gelaya waa laysaga fogaadaa culimmadana qaar baad ku tegay khilaafkuna wuxuu ka imanayaa culimmada qaar baa yidhi ilaa uu ka caddhaco cisho ma soo gelin oo waxay kuleeyihin haddaad kaa cad ku tukato cishihoon la gaadhin baa tukatay markaasaad murankii khilaafkaba uga baxdo saa lagaa rabaa oo culimmada muslimiinta yaa sidaa qabo khilaafkooda la yska ilaalinayaa alimaam abu xaniifa qabo raximah llahu tacaala oo wuxuu isagu ku tegay shafaqu ka abyadkaa weeye markuu dhaco waxa cishuhu kusoo galana ka madow weeye wuxuuna u daliishaday xadiid abi hureyre laga wariyey radi allahu canhu wa oo laleeyahay nabigaa yidhi akhirna aakhira waqti lmagribi xiina yaswa dul ufuqu maqribkii waxa waktigiisa ugu dambeeya waa markay jihooyinku wada madoobaadaan de jihooyinkuna waxay wada madoobaadaan xadiidku markuu dhaco xadiidka lafdigaasi waa lafdi qariib oo meel rasmi oo ku sugan yahay aan la helin laakiin waxaa jira xadiid ibnu mascuud laga wariyayoo abu daawuud fii sunanihi kusoo saaray sheekh naasir raximah llahu tacala fii saxiix abi daawuud waa xadiid xasana u leeyahay oo uu leeyahay abu mascuud ilansari cabdillahi mascuud meh abi mascuud ilansari nabigu alay sl slam wayusali lmagriba xiina tasqutu shamsu wayusali lcishaaa xiina yaswadu lufuqu cishaha nabigu wuxuu tukan jiray markii ay jihooyinku wada madoobaadaan marka kaas maadaama ay culimadaa daliishadeen masaladiina khilaaf uu soo galay waxaa sunno fiican intu kaacad ka dhacayaba inaad iska sugto khuruujan min alkhilaafi walkhuruuju min alkhilaafi mustaxab kadib mualifku wuxuu gudbay raximah llahu tacaala haddii awqaaddii salaadaha faralka ay saas tahay salaadaha sunnadu qeybna waa nawaafil raatiba la yihaahdo salaadaha faralka a raaca kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeyaba qaybna waa sunnooyin mutlaq la yidhahdo waqti go-an lahayn kuwa aan waqtiga go-an lahayn xilli kasta waa la tukan karaa dhowr waqti marka laga reebo faslun taxrumu salaatu salaadu xaraam bay noqotaa allatii salaadaasoo laysa lahaa aanu u sugnaanin oon lahayn sababun sabab mutaqadimun ka horreeyey walaa muqaarinun sabab la xidhiidho oo taagan fii khamsati awqaatin shan waqti bay xaaraam noqotaa salaada waqti ka horreeyey leh dawaatul asbaab baa salaadaha la yidhahdaa salaadu sabab hadday leedahay dee waqtigii sababteeda la arkaba waa la tukan karaa ama sabab ka horreeya ha noqoto ama sabab xilligaa la socdo ha noqoto sababaha xilligaa la socda waxaa ka mid a qorax madoobaad baa dhacay ama sabab bay leedahay ixraam baad xidhanaysaa ama salaatul istikhaaraad tukanaysaayoo sabab bay leedahay ama taxiye masaajid laba ragcdood masaajidkaad tukanaysaayoo masaajid baad soo gashay ama sabab bay leedahay oo janaaza soo xaadirto la tukanayaa ilaa aakhiri salaaduhu hadday sabab leeyihiin mutaqadima waad qadaynaysaayoo way kaa tagtay salaaduhu hadday sabab leeyihiin waqti kasta waa la tukan karaa salaada sunnada mutlaqa la yidhaahdeen faralkiina ahayn salaadaha sababtalena aan ahayn shantaa xilli lama tukan karo oo shantaa waqti salaadahaas inaan la tukan karin buu tilmaamayaa nabigeena calayhi isalaatu wasalaam awqaadda caddaynteeda axaadiis badan kaga timid laakiin horta mualifka dhegayso shantii waqti buu tiriyo wuxuu ku yidhi cinda tuluuci shamsi qoraxdu markay soo baxayso ee baalkeedu intuu soo baxo ay muuqato way xataa tartafica ilaa ay kor noqoto qadra rumxin waran in la eg ama nin qof joogii bay yidhaahdaan ilaa salaadii ay waran in la egiyo joog qofeed ay kor noqoto markay soo baxaysa ilaahay si fiican waxoogay kor u kacdo lama tukan karo oo lama ogolo in la tukado sababta waan ogaan doonaa loo diiday laba wa cinda alistiwaa'i markay qoraxdu bartamaha cirka ku simanto aynan labada dhinac midna intaynan u badanin fii gayri yawmi ljumucati maalinta jumcada waxaan ahayn xataa tazuula ilaa ay zusho duhur kasoo gala lama tukan kara iyadana haddaba salaada maalinka jumcada waxaan ahayn markay bartamaha cirka ku taagan tahay salaad lama tukan kara sunno mutlaqa saddex wa cinda lisfiraari qoraxdu markay casaatay midabkeedu jaalla noqday isbedelo xataa tatluca shamsu qorax ila ay kasoo dhalato halkan mu-alifka kitaabka aniga nuqsada nuskada aan haysto sidaasaa ku qoran laakiin sawaaqu xataa taqruba ashamsu qoraxdu in ay ka dhacdo waay qoraxdu casarka markay dhaafto markay midabkeedu isbedelo ilaa ay ka dhacdana iyadana lama tukan kada salaad sidoo kale waktiga ugu dambeeya ee shanaad waxaa weeye wa bacda salaati subxi salaada subax kadibna lama tukan karo xataa tatluca ashamsu qoraxdu ilaa ay kasoo dhalato wa bacda salaati lmaqribina lama tukan karo salaada maqrib kadib salaada casar kadib baan lees bacda salaati lcasrina lama tukan karo xataa taqruba ilaa ay qoraxdu ka dhacdo shanta waqti haddaba labo casar iyo maqrib bay udhexeeyaan bacdal casar lama tukan karo ilaa qorax ilaa ay kajaallo noqoto ilaa ay ka dhicitaan ka gaadho markay ila jaallo noqotaan leh markay jaallo noqoto ilaa ay dhacdana lama tukan karo salaada subaxna labaa ku tacalluqdo salaada subax ilaa ay ka soo baxda lama tukan karo markay soo baxaysa ilaa ay kor u kacdana lama tukan karo labadaana gelinka hore ay ku tacalluqaan midda shanaadna bartamaha bartamaha maalinta bay ku tacalluqdaa shantaa waqti nabigu waa ka reebay sala allahu alayhi waalihi wasalam munaasabaad badan buuna dadka kaga reebay axaadiid fara badan jumcaha maalinka ana axaadiid badan baa soo reebtay haddaba nabigeena sal ly slam axaadiidku ku reebay waxaa kamid a xadiidka imaamu malik fii muwadaihi wa min طariiqihi imaamu shaaficiyi fi lum uu ku wariyey iyo muslimba fi صaxiixihi can abi hurayrata nahaa can الsalaati bacda alcasri xataa tagruba الshams wa can الsalaati bacda الsubxi xataa taطluca الshams salaada casar kadib in la tukada ilaa qoraxdu dhacda nabigu waa reebay salaada casa subax kadib in la tukadana waa reebay ilaa qoraxdu ay kasoo baxay maayntaba xadiidkaa lagu soo ururiyey bukhaarina xadiidka waa wariyey lakiin min ariiq imaam malik ma aha raximah llahu tacaala waxaa kaloo laga wariyey imaamu malik wa min ariiqihi alimaamu shaaficiyu fi lum walbukhaariyu wa muslimun waxay ka wariyeen min xadiid ibni cumar radi allahu canhuma waardaahuma nabi sal slam inuu yihi laa yataxara axadukum fayusallii cinda tuluuci shamsi walaa cinda guruubiha qofkii yuusan salaada kula dadaalin inuu tukado kolka markay qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso labadii waqti ee dhicitaanka iyo bixitaanka aada loo khasiso imaamu muslim abu daawuud iyo tirmidi waxay wariyeen iyaguna xadiidkii cuqbata bni caamir aljuhani radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray halaathu saacaatin saddex saacadood rasuulku sal l slam waa naga reebi jiray yanhaana an nusalliya fiihin aw an naqbura fiihi mawtana inaan tukana ama meydka aasana saddex jeer nabigu waa loo diidi jiray xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafic qoraxdu markay soo baxaysa iyadoo muuqata ilaa ay kor uga kacdo wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tamiila shamsu markuu duhurka iyo istiwaha bartamaha ay taagan tahay ilaa ay zuusho ama ay leexato waxiina tadayafu shamsu lilguruubi xataa tagub iyo qoraxdu markay baalka dhigta ee gebiga kor fadhiisata dhicitaankii ama dhicitaan marti u noqoto ilaa ay dhacdo axaadiistaad afartaa haddaynu isku uruuri xadiistaan dhowrka haddaynu isku ururino salaada subax kadib waa la iska reebay salaada casar kadibna waa la iska reebay iyadana waxaa kaloo la iska reebay qoraxdu markay dhacayso waxaa kaloo la iska reebay qoraxdu markay soo baxayso waxaa kaloo la iska reebay markay qoraxdu istiwahaya qaa'imu dahirati ay joogto shantaa waqti aa la iska reebay shantaa waqti ee la iska reebay waa meel wixii aan maka ahayn maka qofka joogaay iyo kacbada tagaay waqti kastuu isagu tukan karaa isagu kuma jiro nabigana waxaa kal waxaa laga wariyey oo imaam abu daawuud iyo tirmidi sunankooda ay ku wariyeen min xadiidi jubayr ibni mudqinin radi allahu canhu wa inuu nabigu yihi yaa banii cabda manaafin ree cabdi manaafow laa tamnacuu axadan taafa bihada albeyti wasalla ha u diidina qofkii kacbadan tawaafa ama ku tukada ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaarin saacaddii uu doono habeenii maalina markayaan loo diidin saacad kasta haddii la yihi imaam tirmidi wuxuu leey xadidka xadiidun xasanu saxiix wey sheekh albanina waa xadiis saxiixa wuu ku yihi riwaa khaliilka afar boqol siddeetan iyo kow xadiidka marka adaba nambarkaa u tagto waxaa jira xadiid kaloo isna ku macna dhow oo min xadiidi abi darin iyo wabni waa bni cabaasin oo tirmidi uu leeyahay waa fi lbaali can abi darin can ibni cabaas can ibni cabaasin wa abi darin shaqabani raximahullahu tacala silsilatu alxaadiiin saxiixa saddex kun afar boqol toban iyo laba xadiidka abidar uu tasixiye waxaa laftigiisu ahaa laa salaata bacda alcasri xataa taruba walaa bacda alfajri xataa tatluca ashamsu ilaa bimakkata ilaa bimakkata ilaa bimakkata salaada casar kadib lama tukan kara ilaa qoraxdu dhacdo salaada subaxa kadibna lama tukan kara ilaa ay soo baxdo maka maahane maka maahane maka maahane halkaas waxaad ka garatay maka kuma jirto waxa laga hadlayo waa dunida inteeda kale amaa midda uu ina yidhi ilaa jumucada maahanoo jumcada wa cinda alistiwaa'i fii hayri yowmi aljumucati xataa tazuula iyadana daliilkeedu waxaa weeye xadiidkii salmaan alfarisi laga wariyey radia allahu canhu imaamu lbukhaari fii saxiixihi ku wariyey nabiga sal inuu yidhi laa yaqtasilu rajulu yowma aljumucati wayatطaharu ma اstaطaaca min طuhrin wayadahinu min duhnihi aw yamasu min طiibi beytihi ثuma ykruju falaa yufariqu bayna اثnayn ثuma yuصlii ma kutiba lahu ثuma yunsitu ida takalama اlimaamu ilaa gufira lahu ma baynahu wa bayna اljumucati اlأkhra haddii buu yihi qofku jumcada uu soo qabaysto soona tahaaro qaato soo nadiifiyo intuu awoodo soo subkadoo saliidaysto cadal iyo wax carfool oo gurigiisa wuxuu ka heli kara uu soo marsada inuu tuugsada maaha markuu masaajka yimaadana uusan ceshiyin dadkoo laba qof oo iskala fadhida uusan isku dhex naqiiqina meel waasax iska fadhiista iskala tukada wixii ilaahay u qoro halkaa way iska tukada kadib imaamku markuu yimaado aamusoo dhegaysta intaa qofka isku dara jumcada ilaa jumcada kale wixii dembiga waa loo dhaafay waxaa kaloo culimmadu ku cileeyeen dadku masaajid bay ku jiraan salaad dikri bay ku mashquulsan yihiin haddee waqtigii zawaalkii in la gaadhay ee nahyiga maba ogaan karaan dadka dhex qaadoo bax oo banaanka soo fiiri in la dhaha maahane dadka in la dhex qaadana jumcada lama ogola walidaalika imaamu shaafici lahaa markuu arrintaa tilmaamaya lianna min sha'ni nnaasi altahjiiru liljumucati wsalaati wsalaati ilaa khuruuji imaam dadku usoo kal la buri jumcada iyo salaada ilaa imaamku soo baxo marka banaanka hor ay ubaxayaan ay ogaanayaanba sidaasaana laga wariyey nabiga sal alla alayh wasalam xadiid abu daawuud sunankiisa uu ku warinayo abi qataade laga wariyey nabi sal slam xuli anahu kariha asalaata nisfa nahaari ilaa yowma aljumucati wa qaala ina jahannama tusajalu ilaa yowma aljumucati jahanamaa la huriyaa xilligaa waxaa loo diiday jumcada maahane waa nabiga laga wasaacsanay xadiidkaa culamada qaarna waa daciifiyeen qaarna way difaaceen oo shawaahid badan buu leeyahay bay yidhaahdeen iyo aathaar saxaabada ka mid ah dadka aada u difaacay aan shaaficiyada ahayn waxaa ka mid a ah ibnulqayim fii zaadi ilmacaad wuxuu leehay xadiidkan waa mursal ceebtiisu mursalkana duruq saxaabada camalkeedii iyo qiyaas iyo wax badan baa xoogeeyey saas darteed xilligaas xadiidka saa loo qaato isagu leh imaamu shaafici wuxuu ka warinayaa xadiidkan duruq kaluu ka warinayaa aathaar saxaabada badanna waa laga wariyey oo mutawalaadka lagu sheego intaasina awqaaddii salaadaynu kaga baxaynayoo ku dhammaatay fasalka xigeen tegayna waxaa weeye faslun sakataatu salaati sittatun salaada meelaha inta la istaaga la yar neefsado inta la istaago qofku inuu yar neefsadaa ay tahay lix meelood wey faslun sakataatu salaati salaada meelaha la aamusee la yar neefsado aamuska agaaban baa sakta la yidhaahdaa situma lix kow bayna takbiirati lixiraami takbiirta xirashada allahu akbar markaad dhahdo waa ducaa iftitaax iyo ducada furfurashada labadaa inta udhexaysa allahu akbar markaad tiraahdo inaad u yar neefsataa fiican buri ko ta labaad wa bayna ducaai liftitaaxi ducada iftitaaxi wajahti wejhi markaad dhamayso iyo watacawudi acuudu billaahi dhexdoodana inaad iyadana u yar neefsataa fiican saddex wa bayna alfaatixati faatixada iyo watacawudi iyo tacawudka markii aad acuudu billahi tiraahdo markaa acuudu billahi shaytaan rajiim dhahdana inaad u neefsataa fiican buy booska saddexaad booska afraad wa bayna aakhiri alfaatixati wa aamiin faatixada markaad dambayseed waadaalliin dhahdo iyo aamiinta dhexdoodana inaad u yar neefsataa fiican buy afar ta shanaad wa bayna aamiina wa suurati aamiinta iyo suuradda ka dambaysa faatixadeed akrinaysa dhexdoodana inaad hakasoo u neefsataa fiican wa bayna asuurati waarukuuci suuradda iyo rukuucda dhexdoodana marka lixaad weeye lixidaas sakataatu salaati la yidhaahdo sunna waa sunnada faaiidka shaaficiyadu waxay ka keeneen hal xadiid oo aad la ysugu khilaafay riwaayaadkiisay inta badan ka keeneen xadiidka waa xadiid abi daawuud abu daawuud uu warinayo saddex meelood buu ku wariyay xadiidka abu daawuud raximah llahu tacaala amaan idhahda afar toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba todoba boqol toddobaatan iyo sideed todoba boqol toddobaatan iyo sagaal iyo toddoba boqol iyo sideetan intaasuu ku wariyey imaam imaamka ninka la yidhaahdo abu daawuud raximah llahu tacaala tirmidi rag kalena waa la wariyeen xadiidka mar wuxuu leeyahay waa xadiid cimraan ibni xuseyn samuratan lijundub xasan ilbasri baa laga warinayaa wuxuu leeyahay samura jintubni jundub baa wuxuu nagu yidhi xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan ka xifdiyey saktatayni fi salaati laba aamus oo waxyar la hakado saktatan idaa kabara alimaamu xataa yaqra mid waxay hayd allah akbar markuu yidhaahdo inta uu ka aqriyayo akhriskaasi waa kii faataxada ama wixii ka dambeeyey waa wasaktatan idaa faraqa min faatixati lkitaabi wa suuratin cinda arukuuci saktada kalena waxay ahayd markuu faatixadii suuradda dhameeyo inta aanu rukuucin arrintaa markuu saa yiri samura wuxuu leeya xasan albasri cimraan ibnu xusein baa ku diiday markaasa markay isqabsadeen bay waxay yidhaahdeen yaynu ku kala baxnaa saxaabadii ka mid ahaa waxay dhaheen ilaa ubay ibni kacbin bay u qoreen waraaq ubay ibni kacbi samura runtii weeyaan bu wuxuu sheegaya riwaayad qaarkood abu daawud wuxuu leeyahay kaana yaskutu saktatayni ida staftaxa waidaa idaa faraga min alqiraa'ati kulliha markuu wada dhameeyo riwaayo kale waxay leedahay nabigu saktatayni saktatan idaa kabara وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرواية waxay leedahay سكتتان حفظتهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم markii la weydiiyey wuxuu yidhi idaa dakhala fii salaati waidaa faraga min alqiraa'ati ama waidaa qaala gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin riwaayaadka marka la isku celceliyo saddex ka mida sakataadka mid takbiirta iyo ducaa iftitaaxa riwaayada saktatan idaa kabarada waay faatixada iyo aamiinta dhexdoodana wa saktatan idaa faraga min qiraa'ati gayri lmaqduubi calayhim wala daaliinada wey riwayatiisi saktada ah rukuucda iyo qiraa'ada faatixada suuradda gadaashoodana riwaayada waidaa faraga min alqiraa'ati kulliha saddexdaas waa intaas laakiin iftitaax iyo acuudu billahi dhexdooda acuudu billahi iyo faatixda dhexdooda aamin iyo suuradda dhexdoodana saddexda arun baa loo qiyaastayoo qiraa-a laga guurayaa mid kalena waa loo guurayaa saas uga qiyaasteen xadiidka culimo badan baa tasiixisay tirmidina waa xasan buu leeyahay culimmadana qaar baa daciifiyey maadaama waa sunan la yidhi dacfigii uu sanaadu adkayn alcamal bifadaa'il alacmaal ee culimmadaas qaarkoodna xadiidkan ay gelinayaan cashirkeennana wuxuu ku egya halkaasaan maanta ku daynaynaa insha allah casirka soo socdiyo arkaantahay tumaninadu laasimto buu inoo ahaan doonaa sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed ala sal slam subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaa anta astaqfiruka wa atuubu